الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال المصنف رحمه الله باب القراض qiraadkii buu ku saabsan yahay mudaarabana waa la dhahaa qiraad iyo mudaaraba fuqahada ku kala duwan labadaasi lafdi qaarkoodna waxay dhahayaan qiraad oo kutubta haddaad aragto qaarkood shaaficiyada iyo waxaad ka raadinaysaa baabulqiraad kutubta qaara sida xanaafta oo kale almudaaraba bay leeyihiin marka haddaad kutubta qaara mudaaraba ku aragto qaara aad baabulqiraadi ku aragto waa isku mid amaa baabulqardi <clears throat> iyadu waa deynti waa deymihii weeyaan soo maray qof xoolo la siiyo goomoon oo dhibaataysan oo duruuf hayso oo markaa u baahday kadibna intii la siiyey unuu soo celiyo deyn bahay taas amaa mudaarabada min adarbi baa laga keenay adarbu fi lardi wa aakharuuna yadribuuna fi lardi yabtaquuna min fadli illah yadribuun socodkaa la socday safarta la gelayo tijaarada iyo becsharada yaa lagu magac daray mudaaraba haddii la yihahdo qiraadna min alqardi baa laga keenay wahuwa alqaطcu ninkii maaligahaa xoolihiisi buu soo goynayaa nin buu udhiibayo ku shaqee ribixina waxbuu u goynayaa goyntaa la goynayaa qardi loogu magacaabay suurada masaladana waxaa weeye muraadkeeda nin maalig oo xoolo leh iyo nin caamil ahoo shaqaynaya oo shirkooba wey kanna maalkii buu hayaa kanna xooggii iyo shaqadii buu hayaa waa isku baahan yihiin waxaa dhici karta kan xoolihiisi inuun ku shaqaysan karinba <clears throat> ama wax ugu shaqeeya buunan hayninba xoolihii waa hayaa inuu biisha mooyeene ma kuma shaqaysan karo kanna waxaa weeye muruq iyo maskax waa tani maal awe maal lama hayo marka isku baahan yihiin oo kan maalkii buu u dhiibi kan kanna ku shaqeynaya ribixii ka soo baxayay faa'iidada raasumaal kasoo baxaysayna nisba mucayana oo laisku og yahay oo caqdiga iyo majliska caqdiga heshiiska lagu gelaayo lagu qariray waa in la sheegaa shardi wey waa in mribixa qadarkiisa la sheego wey shardi waxaa kaloo ah in ribxaas uu yahay ribx mushaac uunan ahayn wax mucayana oo muqadara oo xisaab go-an ah waa inuun ahayn ku shaqee dukaankan ka shaqee waxaan ku siinayaa faa'iidada soo baxdaa yaan toban kun kaa siinay baatil wey inay toban kun ka soo bixiyen kaliyaa og intuu shaqeeyo inu toban kun ba ka soo bixi weyso lagama yaabo ninkii marka meel cidlo kuso dhacaya marka waa nisba maawiya in la sheego weeyaan basn la dhaho boqolkiiba intaasaad leedahay ama ku yaraata ama ha badnaato wixii soo baxa ha yaraata ha badnaato toban kun ha dhanaato haka yaraato haka badnaato waxaad leedahay boqol kiiba konton baad leedahay boqol kiiba soddon baad leedahay boqol kiiba labaatan baad leedahay nisbo mucayana oo miawi ah oo boqol kiiba intaa ah ayaa la rabaa in la cadido la dhaho waxaad leedahay kunshin baad leedahay lama ogolo waxaa laga yaaba ina faa'idadiiba kunshin ay noqoto kunkii makii xoolaha lahaba qaadan mise kii shaqeynaya qaadan taas lama ogolo marka laleeyahay ribaxa caamilku shaqeynaya shaqadiisi uu shaqeeyey xoolaha ku shaqeeyey ribix iyo faa'idadii buu qeyb ku leeyahy laleeyahay waa in ra-sumaalkii horta uu nabad yahay ra-asumaalkii hadduuba naqsi galo meesha ribx ma yaallo boqol kun baa loo dhiiba ku shaqey baa layidhi sanad dhan buu shaqaynayey bishii markay dhamaatay oo lasoo gebagabeeyey aakhiru sana xisaabtii laiskugu soo fadhiistayba siddeetan kun bay noqotay waxa xasiilkaa meesha lagu hayay raasumaalka meeqaa ka maqan labaatan kun baa ka maqan bes wuxuu leeyahy kii xoolaha laha ana labaatan kun baan xoolahayga raasumaalkayga lafahaygi baan khasaaray adna xooggaadi baad khasaartay maca salaama in tallaabada dana mar labaad lasla qaado iyo in lakala baxo midu bay noqonaysaa laakiin raasumaalkii oon la buuxinin faaida laga wada hadli maayo ko waxaa leeyahay ma dhamaata xoolihii ahaa dukaankii xaraash macnaha kaashgaree waxa ku jiro dhan hala xisaabo markii la xisaabo ama loodii gadgadayay lacag ka dhigo lacagteeda asalkeeda lagu dhiibay kusoo celi uu sheegi doonaa lacag baa marka hore asaleh ah badeecada ma ogolo asalkeed kusoo celi markii lacagnimadii uu soo dhigo miiski noocay aheyd haddii lacag kenya aheed iyo haddii lacag kale aheedba markaasaa waxaa leehaye lacagtan kuu dhiibay ra-sumaalka ka jar halkaasaa la dhigi maxaa soo haray intan boqol kiiba meeqaan ku heshiin qaadato boqol kiiba soddon ay intan soo haray boqol kiiba soddon baad ku leedahay qaado ana boqol kiiba todobatan leeyahay maaligi haddana marka raasumaalkii horta waa in asalkii la buuxiy wey meela raasumaalkiiba uu naaqis noqday oo khasaaro gaadhay kan xooggiisi waa xoog khasaaray wey kana xoolihiisiiba wa ka khasaaray haddii raasumaalkii uu ku fadhiistana raasumaalka ku fadhiistay unbuu leehy haddii laakiin uu shilin ku darmado shilinka asaga ah boqol kiiba inta lagu heshiya loo kala qaadanaya marka qiraadku aayado qur'aana cumuumkooda waa laga fahmay laysa calaykum junaaxun an tabtaguu fadla min rabbikum yadribuuna fi l yabtaguuna min fadli illaahi iyo nusuusta waa laga fahmay axaadiista nabiga alayh salam waxay soo arooriyaan siirada inuu nabiga alayh salaam khadiija intuuna guursanin uu mudaaraba iyo qiraad kula shaqaysan jiray addoonkeedii maysara ayay raacin jirtay nabigana waa ku beecshiraysan jiray xoolahaas faa'iidadaas wax ka heli jiray qabla bictha bacd albicthana waa la iqraariyey oo cumar bin khadaab radia allahu canhu laba wiil u dhalo midna cabdullahi la yihahdo midna cubaydullaahi yaa dhulkaas abu muusa alashcari marka uu madaxda ka ahaa dhulka muxuu ahaa ard basre miyeed iyagoo nahawindi ka imaaday oo qaswo kasoo noqday soo mareen maay marka markaasu wuxuu damcay labadan wiil ee qiimaha badan ee amiiru lmuuminiin cumar u dhalay inuu karaameeyo damcay muwata malik bay ku qoran tahay xadiidka ku qoran yahay markaasu wuxuu yidhi inaan ina karaameeyo waan jeclaan laha lakin waxaan u karaameey ma hayo maanta haddana margu isqabta wuxuu yihi bala waxbaan hayaa boqol kun baan hayaa oo lacag oo kaash aho loo wado amiiru lmuminiin madiina in lagu geeyo aan rabo xoolaha intaad qaadaan beecsharadan hadda ciraaq iyo dhulkan yaalla aad alaab gelisaan reer madiina ay u baahan yihiin madiine markaad kadaan markaad tagtaan gata faa'iidada lahaana lafahaana amiirulmuminiin u geeya cumar sidii bay yeelan lacag faa'iido fara badan bay ka faa'ideen cumar marka wuxuu yihi xoolahan uu nii dhiiba abu muusa alashcari dadki kale inana socday wax m ma siiyey mise idinka inuu khaas yeelay maya anaguna siiye muxaabaad wayaan buyiri nin jeclaysi inaad amiirulmuuminiin carruurtiisa tihiin darteed buu inagu soo dhawaanayaa waxaan ii siinaya saa darteed adaya ra'sa almaali waribxa xoolaha asal ra'sulmaalkina keena ribxiisa keena ku shuba bankiga muslimiinta cumar ma ahayn m waxyaalaha hadda dadku ay fahmayan o dhan uu ka korriyey waxa dadku hadda ay la yaabayaan w qariib cadaaladiisa meeshay gaadhay caadi ma ahayn cumar radia allahu canhu ardaa way isqabteen cumar cabdullahi bin cumar sa iska aamusay cubaydullahi baa yihi aabow xoolahan hadday khasaari lahaayeen oy gacantaanada ku dhumi lahaayeen so anaga maana magdhabeyn haa buu yihi hadda ribxiina anagaa iska leh ribxi haddeeba haddii alqurmi bilqurmi Ah. Ah, wlqurmu bilqurmi labada qaaida labada waa la akriyaa raasmaalkiiba hadduu khasaari laha de anagana weydiin lahaa ribixaan anagaa iska leh waa ku celiya cumar wuxuu yihi maya xoolaha halkaa soo dhiga cabdullahi bin cumar waa iska aamusay cubaydullaahi ba haddana fakado yiri see ku dhici kartaa waxaa isku baxaya cubaydullahi iyo cumar bin khadaab radi allahu canhu cabdullahi isagoo iska aamusan yihi markii dambe waxaa soo dhex galay cabdiraxmaan bin coof oo yihi low jacaltahaa mudaaraba maad ka dhigtid masalata mudaaraba oo in ra ay soo dhigaan ribixina nisbe laga siiyo nis ay qaataan nisna ay dowladda qaadato basaa yaalabay marka dambe ribxi buu niska goostay ra-isumaalkana ka xaraystay inti kalena wuxuu qaatay marka waxay leeyihin culimadu ijmaac weeyaan masalatu lmudaaraba waa ijmaac oo khilaaf kama taagna bishuruudiha dabcan wa dawaabida waa qawaacidiha dawaabid bay leedahay shuruud haddii la helo wuu ku qeexayaa musanifku wuxuu kuleeyahay huwa qiraad ama mudaaraba an yadfaca ilaa rajulin waa inuu nin u dhiibo ilaa rajulin nin xaggii an yadfaca rajulun ilaa rajulin nin baa nin kale wuxuu u dhiibayaa maalan xoolo muqaarid iyo muqaarad ayaa la yihahdaa muqaarid ninkii maalka xoolaha iska lahaa ee goynayo wey muqaaridna waa midki loo goynay haddii laakiin mudaarabada xaggeeda laga soo ishtiqaaqo waxay noqonaysaa mudaarib caamilkii baa mudaarib noqon ism faacil noqonaya leanna ninka shaqaynaya ee ordaya darbun fi lardi ku soconaya waa caamilka wey laakiin haddii qiraad laga soo saaro muqaaridka ism faacilka maal ninka maalka lah wey leanna ninka maalka laha xoolihii soo goynaye marka muqaarid waa maaliga muqaaradna waa caamilka mudaarib waa caamilka mudaarabna waa maalik ilaa arkaan lixay gaadhsiiyaan waa nin maaliga ah xoolaha iska leh caamil shaqaynaya ribix lagu iyo faa'iido lagu xisaabtamaayo siiqo la rabo in labada qofba ay adeegsadaan ra-sumaal marka horeba in la dhiibo la rabo camal iyo shaqo ninkan uu qabanayo lixdaa rugni bay uqaybiyaan marka huwa an yadfaca ilaa rajulin maalan waa inuu nin u dhiibo xoolihiisa liyatajira fiihi si oo ugu beecshiraysto mudaarada marka waa tijaaro bes a wey xoolaa i raac iyo ijaare iyo baab kale wey wakaalana waa baab kale oo xoolahyganadaa wakiil igaha iisoo qabo shaqada iisoo qabo waa wakaalo ijaarana waa masalo kale oo iyadana qof la ijaartay oo lai waa waxaa ii qabo uu keeni doona baab lijaara baabulwakaalana waan soo maray masaladan waxaa weeye waa tijaaray khaas ku tahay xoolahan ku shaqay ra-sumaalka faa'idadan wada leenahay wey liyatajira fii inuu ku beecshiraysto oo ku tijaareeyo wayakuna rib wayakunu ribxu ribxa iyo faa'idada baynahuma dhexdooda u ahaado ribxa waa udhexeeya sida ugu dhexeynayana waa u nisbadii ku heshiiyaan wey hadba way kala badsan karaan isleekeysan karaan sidii lagu heshiiye wey boqol kiiba konton iyo konton haddii loo kala qaato waa isleekaadeen boqol kiiba konton meela iyo muxuu ahaa waxaan ujeeda boqol kiiba soddon meela iyo toddobaatan meela waa la dhihi karaa waribxu bayna macnaa faaidaday wada leeyihiin weeyaan si u kala qaataanba fayajuusu waxaa banaan muqaaradada iyo mudaarabada way banaan tahay min jaa-izi tasarufi qof tasarufkiisa oo xoolihiisa maamulanaya ku tasarufaya ay banaan tahay maca jaa-izi tasarufi mid xoolihiisa inuu ku tasaruf ay u banaan tahayna uu la galo heshiiska la galo ninka maaligaar waa inuu yahay nin xoolahan kusha ku tasarufi kara safih waa inunan ahayn kan loo dhiibana waa inuuna safih ahayn leanna uu safi ninkan loo dhiibayo macnaha wuxuu gelayaa wakiil oo kale wakaaladana waan soo maray inuu yahay jaa-isu tasaruf qofka inuu noqdo shaquu qabanaya waxbuu iibin waxbuu shireen waxbuu gadi waxbuu faa waxbuu khasaari marka waa inuu qof ay ka suurowdo inuu xoolaha ku tasarufo waa in baaliqa oo caaqila oo rashiida waa inuu yahay saddexdaas loo isku daraya wa sharduhu shardigiisu shardu sixat lqiraad walmudaaraba mudaarabada shuruudda loo shardiya inay asaxdo iijaabun waa in la helo oo kasoo fulaysa ninka xoolaha leh wa qabuulun waa in aqbal la helo ninka loo dhiibo uu aqbalo Ah, iijaab waxau leeyahay xoolahan aan kuu dhiibay ku shaqee ijaabka weeyaan waa ninkii xoolaha lahaa iyo waan ka aqbalay oo ninkii caamilkaa ah shardi wey marka in la helo siiqadii baa la yirahda waa siiqatu iijaab walqabul macnada waa siiqa labada qof inay raadi yihiin ayaa carabka lagu caddeeyey taraadigii tijaara can taraadintii ayaa qalbiga waxa ku jira ridahaanshaha waxaa lagu fahmi karaa un inuu qofka afka kaga dhawaaqo iijaab iyo qabuulka marka wuxuu utaagan yahay ridahaas utaagan yahay wa kownu lmaali xoolaha waa inuu yahay shardiga labaad naqdan cash waa inuu yahay nuquud dahab iyo fida lacag ah waa inay tahay waa in lacag ay tahay dahab iyo fida iyo awraaqdan hadda la isticmaalo mid u kamida waa inay tahay lagu heshiiyo oo haatan lacagtana qabo laadan tijaaray u taagan tahay ku wareego adiga becsharaysan lama aqbalay dukaankan becsharada dharka ah ku wareeg mudaaraba lama aqbalayo saasoo shaaficiyadu qabaan culamada qaar ku khilaafsan baa jira or wixii hadduu curudu tijaara yahay lacag unbu ku beesgaraysan yahay oo salka ku hayaaye lacagtaa ma lagu xisaabi waa la xisaabi qiimaha marka uu joogo xisaabi waa lagu wareegi akadimi shafici waxay qabaan waxaa laisku dhiib waa ina lacagta ayadaasa hadhow la dabdin karaa la ogaan karaa intay ahayd ra-sumaalkeeda la fahmi karaa hadhow xisaabta iyo ribaxa ku koran la fahmi karaa lacag waa inay tay qabaan wa kownuhu khaalisan lacagtu waa inay tahay weliba lacag khaalis ah lacag saafi ah oon makshuush ahayn oo mukasar ahayn mid wax la gelgeliyey iyo mid jajaban iyo mid isku dhedhegani waa inaan ahayn khaalis saas wada madruuba waa inay tahay lacagtan lacag loo jarjaray lacagnimo lacagta dahabka iyo fidada waxa uqeybiyaan madruub iyo hayru madruub hayru madruubkan waxaa la tibri tibri waxaa wey waa dahab isku yaallo wey oon lacagnimo usamaysnayn marka waxaa baxaya markuu ku yihi madruub atibr wاlxuliyu ah, dahabkaa isku dhedhegan lacagnimo usamaysineyn iyo waxyaalaha haweenka isku qurxiyaan qof intii loo dhiiba lama dhihi karaye ku beexshireen marka waa inay lacag dahabkii lacagnimadii danaaniirtii iyo daraahimtii fidada ahayd waa inay tahay khaalis ah oo madruub ah oo loo googooyay lacagnimo macluuma alqadari qadarkiisana waa in la garanayo intay tahay boqol kun weeye konton kun weeye waa in lacag tahay maqadar mucayaran mid isha lagu haya waa inay tahay caynta lagu hayo lacagtayda aan meesha hebla taha orod aad oo ka shaqee iyo xamaaq waa inay mucayan tahay isha lagu hayo lacagtan waatan la dhaho farta lasaabsiiyo wey waa shardig musallaman waa inay tahay mid loo dhiibay ilalcaamili ninkan laleeyahay shaqee gacanta waa in laga geliyo lacagtan maaratan gacanta ku hayo ha anaa iska leh ku shaqee ma socon karto waa in isagii lagu wareejiyo lagtan qabo musallaman mid loo dhiibay ilal caamili caamilkii mudaaribkaha ama muqaarid muqaaradkaha bijuzin caamilkaasi bijuzin waa inuu ku shaqeeyo shay macluumin la yaqaano oo mina ribxi faa'iidadii kamid a ah. juz macluuma oo laisku og yahay intaan intaasaad boqol kiiba ku leedahay ribx waa inuu maaya shay macluuma yahay juz macluum jahaalo lama ogolo waxbaad iska wada doontaa iyo hadhow deen khilaaf iyo muran inuu meesha imaada la diidan yahy oo laisku qabto oo dhoxoogeyga ma dhana iyo waxba maada qabanin iyo xoolaha ka waxaysna macluum baa inay tahay min aribxi kamida faa'iidada wuu ku mihaaliya kanisfi wathuluthi ha u dhumin markii macluum lagu leeyahay qadar mucayana oo lacagtii kamida in la sheegi lama sheegayo kun shilin laba kun boqol waxaaso dhan baadil bay noqonaysaa bunuugtaa isticmaasha hadda mudaarabada marka waa inay boqol intaas nisba waa inay kuu sheegaan haddii ku dhahaan adiga bishii markay dhamaataan waxaan naga taqaanaa akoontigaada inuu kugu soo dhaco toban kun oo faa'iida ah hadduu ku dhaho ah, waxba kama jiro waa baatil ama ribi ku cunsiiyeen oo lacagtaadii baa lacagayna dhalin oon lagu shaqaynin bay dul saareen oo darasiya ribay noqon ama asagaa khasaaray ama wax majhuulaba ah weeye marka waa inuu yidhaahdo boqolkiiba kiiba intaa bankiga waa inuu khasaari karo waa inuu faa'idi karo laakiin lacagaan aan khasaaraynin intaa haddaad keento intaasaa kuu dul saaran dukaanka iska keen boqol kun hal milyan keen bil walbana waxaan ku siinayaa toban kun baan kusiin ama labaatan kun baan kusiin raasumaalkiina meeshaasu shaqeynayaayo khasaari mahayo waxaas waxaa weeyaan waa waxaan jirin oo banaaneyn wey ma banaana waa inay khasaaro geli karto badeecadu faaidana waa inay geli karto hadday khasaaro imaatana waa in la khasaaro qaybsado hadday faaido timaado wa in faaidaa qaybsado wey laakiin mar walba faaido ujeeg baa lenahay xoolaheyga ma khasaari karaan hadihi riba aslan ama adaa lagu dhuuqi ama saga ama asaga wa laga eber laga dhigaya saa wey kanisfi waa inaad tiraahdo boqol kiiba konton wathuluthi boqol kiiba soddon oo ribaxaad leedahay falaa yasixu ma asaxaayo calaa curuudin ixtiraazaadki shuruuddaa soo maray ixtiraazaadkii buu bilaabay ah, waxyaalihii ka baxayey ee la ogoleen marka wuxuu le falaa yasixu ma banaano calaa curuudin badeeco badeecada ku wareeg oo waxaan ku nahay faaida qeyb ma banaano kuleey mudaaraba lama dhaho midaas waa meesha la yihi naqdan wamaqshuushinna ma banaana meesha la yihi saxiixan xoolo saxiixa oo khaalis ah aan soo maray xoolo waa lacag wax ku jirjiraan oo gishi iyo feeg ah oon saafi ahayn oo nadiif ahayn xoolahan maaragtay hadda waxyaalahan feega o dhan baa soo odaganaya iyo musawarka iyo wasabikatina ma banaana madruuba baan soo maray inay lacagtu lacag go-go-aan oo lacagnimo u diyaarsan inay tahay waxaa baxday sabika mid isku dhegan oo looxaan oo dahab ah oon la garanaynin qadarkeediiy qiimaheediiyo lacagnimo intay joogto walaa an yakuuna almaalu cinda almaalik iyadona ma banaan inuu shardisto musallama baa soo sheegnay ma ogtahay in gacanta laga geliyo qofkii caamilkaa ah xoolaha laakiin waxaan banaanayn oo baxaya walaa calaa shardi an yakuuna almaalu xooluhu inuu noqdo cinda almaaliki ninka iskale ee maaliga inuu gacanta ku hayo anaa haynayo xoolahan faa'iidadeena marka ka shaqee faaidana waan wada leenahay maxaa ninkan hadduu maaligba gacanta ku hayo xoolihi oo lug ku ninka siduu raba uma ijtihaadi karo becsharada waxay ubaahan tahay ijtihaad dadaal bay ubaahan tahay mar walba inaad go-aan qaadan kartay ubaahan tahay mar walba ribix aad aragtaba inaad la ordi kartay ubaahan tahay faaiida meesha lagu sheegaba beeciyo shiro weeyaan gadgadintaa weeyaan marka ninkii xoolihii baa meel lagaga qufulayba oo markii fursad iyo jaaris uu helaba ay tahay inuu idan weydiisto taa waa culaab iyo ninkii oo gacmaha laga xidhay wey marka ma banaan inuu yidha xoolahaan ahaynaya adigana ku shaqee walaa calىa ana liaxadihimaa ribxu sinfin mucayan walaa yajuuz ma banaana inuu ama shardi ma banaana calىa anlaana liaxadihima midkood caamilka shaqaynaya iyo maaliga inuu u ahaado ribxa sinfin nooc faa'iidadiis mucayanan la magacaabay oo yidhahda xoolahan waa lo iyo geel iyo iyoyaad galaysaa wixii geel ah faaidada ka soo baxda aniga maaligaa iska leh laakiin looda faa'iidadeedaan wada leenahay ah ma banaan inu dhaho waxaa laga yaabaa inuu midkood khasaaraba oo faaidaba ka imaan waayo maxalqali sinfiga aad tiri aniga sinfigaasi igulama jirtid anaa iskaleh faa'idadeeda anaa iskale aad tiri yaa laga yaaba inay faa'ido badan laga helo kii kalena faa'idaba laga waayaba marka xoolaha isku dar khasaariya faa'idana madax ka jin ha noqdaano haddii faa'ido la helo khayr haddii khasaaro la ay dhacdona waa la wada qabi walaa ana liaxadihimaa casharata daraahim Ah, midkood inuu usugnaaday toban dirham ayadana ma banaana oo yihahdo xoolahan ku shaqee faa'iidada soo bixi doonta intaan laga wada hadlin nisbadan ku heshiinay toban kun horta aniga aan leeyahay xaggaa soo dhig toban kun oo aniga aan leeyahay xagga soo dhig inta kale ka dambaysa ayaan faaida yaan qaybsanaynaa ma banaana tobankaasaa laga faaida ba inay noqotay maxal fali marka inuu dh intaasaan aniga gaar u qaadan rasumaalkaygi markaan qaato intaa faaidana waan qaadan inta soo hadhaan ribx yaan wada fiirsanayna ma banaano waxaa la diidaya ninkii inuu meeshii ku khasaaro xoolaha lahaa ama kii lacagta lahaa shaqeynayay hadduu yirahdo anigaa ninka caamilka yirahdo intaas anaa qaadan u yirahdana intiiba lagayaba inayba noqotaba oo maaligii uu khasaaro hadduu maaligu yirahdo anaa intaa qaadanna caamilkii baa khasaari kara marka waa in khasaaradii iyo faaidadii wixii soo baxo lagu xisaabtamo walaa liana liaxadihima casharata daraahim inuu ma bana in lagu heshiiyo walaa calaa ana aribxa ribaxa iyo faa'iidada kullahu dhammaantiis liaxadima midkood inuu leeyahayna in lagu heshiy ma banaana xoolaan ku shaqee wax allaa wixii kasoo baxaan ani keliyaa iskale ku shaqee waan ku shaqeyn xoolahan ribaxan anaa iskale ribaxana anaa iskale ayadana ma banaana haddaad adi ribax keliya aad qaadanayso keliga aad qaadanayso ra-su aad ninkan ka qaadatay dayn baa la dhahaa marka waxaad leedahay nin boqol kun isi oo saadihi waa ku shaqaysan boqolkii kun baan kusoo celin taayoo waa dayn waa ka daynsatay ixsaan iyo simafal iyo biri wey baabulmucaawadaadkan kale ee xoolaha lagu xisaabtamay maba soo gelayso raismaal mukaa soo ninkan laakiin mudaarabo iyo ribix baabkeedi ma soo gelay haddaad tiraahdo calaa ana ribxa kulahu liaxadima ribx oo dhan nin baa iska leh de ma soo gelay masle waxaa la jirta la yihaahdo maslat alibdaac la yihahdo alibdaac waxaa weeye nin beemushtar oo shaqaysanaayo oo suuqa qaadayo oo mathalan jainu iska aadi oo dubai meelahaasu aadi la aado somalida ay ku qulusho markaa lacag badan buu wataa wuxuu soo qaataa matalan mar kabdhan buu soo rartaa xoogow boqolkoo kuna ah ayaad ku darsatay oo tiri nin alaabtaada iigu dhex dar wixii faa'iidooo ka imaadaan anaa iskale leh raasumaalkaas inta yartaa iigu dar waayahay buu yidhi xisaan buu kuu sameeyey taa dhibaato ma mudaarabo iyo heshiiskeeda shad ma soo gelayso ibdaac wey ribaxa intaas ninkaan baa iskale markaas laakiin in la yihahdo intan un baan hayaay ku shaqee ribixan anun iska iskale ama ribxan adun baa iskale baabmudaara marka soo gelaysa baail wey walaa calaa ana almaalika ninkan maalige ee xoolaha iska leh inuu yacmalu shaqeeyo macahu caamilka maciisana ayaduna ma banaana musallam ma aha waan kula shaqeyn dhinac baan kula haystaa xoolihii faaidana waa daleelahay ma banaan haddii laakiin uu ku shaqeynaayo xoolo nin leeyahay oo dhinacna faa'ida uu ka qaadanaya dhinacna uu mushaar ka qaadanaya marka nooc shirkada wey shirka iyo ijaara sadhex gashay mushaarna waa qaataa waa ajiir dhinacna nooc waxba u sahmi buu kula shirkoobay laakiin baab mudaarab u ka hadlaya maso ma banaana calaa ana almaalika yacmalu ma inu la shaqeeyo wa wadiifatu lcaamili haddaba ninkan caamilka ee shaqaynaya ee lacagtii loo dhiibay shaqadiis maxay tahay wuxuu le wadiifatu lcaamil atijaara shaqadiis waa tijaara wax kale looma dhiibi karo Ah, beerta soofal iyo ninaad becsharo ku ogeed oo ma dirsan karti shaqo kale wa tawaabicuhaa iyo tijaarada wixii raacsan beeca iyo shiraha iyo umuuraheeda wixii raacsan oo kamidta binadari inuu fiiriyo xoolahan xaggee maslaxa ugu jirta maxaa faa'ido laga heli karaa walixtiyaad uu ka taxadaro inuu taxadar la imaada la ixtiyaad iska muqaamareeyo o isku tuuro lama rabo waa in sida xoolihiisa oga fikiri lahaa oo oga fikiro falaa yabiicu marka waa kan ixtiyaadkii iyo nadarkii la rabay qofka taxadarkii la rabay haduu samayn waayo waa kana waa loo diiday waxaa l falaa yabiicu ma gadi karo walaa yashtarina waa lamid mana soo gadi karo biqabnin khasaaro xoola u ogyahay inay khasaarayaan suuqa haddana waxba laga heleynin faaida ayna lahayn inuu khasaaro gad ku gado ma banaana faaxish oo foolxun walaa nasiyatin dayn inu ku iibiyana lama ogolo xoolihii lagu ogaa tasliim kusoo gad oo naqdan biyadin biyadi kusoo iibi inuu deyba iskaga gado oo xooli awey hebel baa intaas la maqan hebel intaas ku gatay oo la ogeyn inta badan deyntuna dee khatarteeda badan inay soo bixi weydaa laga yaabaa ninkii inuu diidaa dhici karta inuu la cararaa dhici karta inuu waxba laga soo saari waayo inuu faqiiro mucsir noqdo inuu muflis noqdo la xajriyo marka deyn inuu geliya ma banaana walaa an yusaafira inuu la safro bilaa idnin ninkii xoolaha iska lahaa oon idmin inuu la safrana ma banaano oo yihahdo becshiradii meel heblaan la aadi iyo usogadi oo meeshaasaan u rari iyo xaggaasaan oola safri iyo arrintaa ma banaana iyadana waa arrin khatara oo dhibaato keen ka imaan karto bilaa idnin waxaasoo dhan waa idan la-aan hadduu laakiin idmo oo u ogolaado dayn iskaga iibi qofka hadaad garto aamin ah oo meeshaad u arato waad oola safri kartaa dhib male wanaxwi dalik falaw sharada calayhi low sharada maaligii hadduu shardiyo calayhi caamilkii shaqaynayaybu wuxuu korka ka saaray oo u shardiyey anyashtariya inuu soo gado xindatan xindo bur iyo qabindi iyo wax soo iibi buu yidhi soo gadaa waa saxoo mudaaraba weyn tahay wuxuu ku daray fayaadxanu fayaadxano uu shiido oo yakbis uu haddana canjeero ka dhigo wuxuu yihi qabandidan soo gad shiid meel lagu shiida gee kadibna bur waxaad ka dhigtaa rooti iyo qabandi mxuu ahaa canjeere iyo jabaati iyo ka dhig buu yiri ma banaan arinta iyada fasada buu kudhihi doonaa maxaa yeelay wuxuu isku daray waxaan soo maray mudaarabadu waxay khaas ku tahay wa wadiifatu alcaamil maxay atijaara soo maahen shaqadan tijaariyan baa loo dhiibay ah, canjeero karin iyo muxuu ahaa shiidid iyo howlo kalea loo dhiibay aw an yashtariya waa inuu soo gado ayuu u shardiyey gazlan dun iyo meerax iyo waxbuu yidhi soo gad fayansijuhu deena uu sooho dum soo iibi dumtaa deena marya ka sameen bu yiri ninkii meel bal fadhisiiyeyba wayabiicu deena uu sii gado aw mase anlaa yatasarafa inuuna ku tasarufin buu u shardiyay ilaa fi kada waxaa mooyeen wuxuu yihi lacagtan hoo bur keli a geli wahwa shaygaa uu yihi gelina casiizul wujuudi helidiisa waa adagta haw helidiisa u adagta naadir ah ayuu yihi waxaa ku iibi kal khayli oo kale maalan fardaha bacad ciirada leh madow iyo cadiinka isku jiraa balqi la yihahdaa a ah, kal khayli ah, wuxuu yii waxaad soo iibeysaa fardo waliba fardaha noocaasa waa nooc casiizulwujuud oo helideeda uu aad u adag yahay wey ninkii wati sanadkii baaba ka dhamaama waxba helin faaiduna rabaa deg dega inuu helo dambe uu faa'ido marka meel kala soconayso oo faa'ido laga heli karo oo ninkan maadaama ujro una ku shaqaynaynin oo bishii wax qaadanaynin faa'ido una u fiirsanayo meel wax kasoo geli karaan waa in loo dhiibaa laakiin hadday tahay meel faa'iido leh oo kala soconaysa dhibaato male ama wax la heli karo lo oo kale iibi buu yidhi mar walba la heli karaa maalan oo allaa yucaamila alcaamilu caamilku inuuna la macaamilin buu u shardiyey ilaa zaydan hebel mooyeene ninkaas zayda waxaan ahayn kambeniga zayd bis la shaqe wax kalaa ka garata ma jirto kambeniga waxaa laga yaaba inuuba qaali yahay wixiisaba oo fayda ba laga helin waxaa dhici karta inuuba kacaba Ah, waxaa dhici karta inuu alaabtiiba uuna u imaanin oo uu kusuku yirah dhowr biloodba aada sugayso kamberiye kale oo alaabti hayana waa jiraan in marka kaa lagugu xidho de khasaaray kugu jirta caamil khasaara ugu jirta wa an alcaamilu ilaa zaydan zaydka ininkaa zayd l ma kale lama caamilin intaa hadduu shardaysan soo maray fasada caqdigii waa fasaaday mudaaraba meesha ka baxday ninkii wuxuu noqday nin mudaarabo ku shaqeyn ma noqonine nin ajiira oo la kiraystay buu isku bedelaya fasada waa fasada horta caqdigii faxaydu fasada mar allaale markuu fasahaado caqdigii oo shardi shuruudii kamida la waayo ama maanic mawaanicdii kamida la diiday ee lagu dhaco xaydu fasada see la yeeli nin baa shaqeynaye oo sanadan shaqeynaye tasarufu lcaamili nafada waa fuli horta tasarufu lcaamili ninkii shaqeynayey tasarufkiisa waa fulaya caqdigii mudaarab ahaan waa fasahaaday laakiin ninkan alaabuu gacanta ku haya caamilka tasarufkiisii beecii iyo shirihii iyo shaqadii iyo howlihii kale waa wadayaa leannahu marka horeba maaliga waa u idmay inuu tasarufu u idmay wakaaluu haystaa inuu xoolahan gado oo sii gado oo uu ku shaqeeyo idankaas caamku marka horba haystay laakiin shuruuddii shardi kamid aha la waayey oo mudaaranimo mesha ka jabtay tasarufki lakin waa shaqeynaya faxayu fasada nafada tasarufu lcaamili caamilka tasarufkiis horta waa furi muxuu ku shaqeyn marka biujrat lmithli bu ogaa boqol kiiba intaasaad ribxa ku leedahay mudaarabay ahayd waa burtay oo sharuudeedaba la caamilka marka waxaa laleeyahay waxaad kusoo daalayso o mudaaraba maba ahaynba ana awe ah, xoolahaada adoo kale xoolaha noocan oo kalea markuu ka shaqeynayo meequ qaataa ujro meequ u qaata dadkaa baa la siin marka bishii waxay ku shaqeeyaan laba kun labada kun qaado bishii xisaabo ama mudaarabadii aad ribx sugaysay shardigaasa la waay bail wey faxayu fasada nafada tasarufu lcaamil horta waa fuulaya biujrati lcaamili buuna ku shaqayn ah, caamilka afwan biujrati lmithli ah, ujrat lmithli isagoo kale wuxuu ku shaqeeya ujra waaba ayuu ku shaqeynaya wa kulu ribxi faaidadiisee la yeeli mudaarabadii fasahaaday ribxeeda awe wuxuu ku leeyay wa kulu ribxi faaidada kulligeed yaa iskale leh baa iskale ribxii lalahaa aan wada qaybsano hadda maaligii baa qaadanaya ilaa idaa qaala almaaliku inuuba yidhaahda mooyeene alribxu ribixa markii hore ee heshiiska la gelaayey ayuu wuxuu ku yidhi alribxu ribixa kulluhu dhammaantii wixii faa'idoo soo baxda lii anaa iskale kana dagalku laalmiyo waayahay buu yidhi falaa shaya lilcaamili caamilkii waxba uma sugnaani marka horta waa fasidoo mudaarabadi way fasaaday ko ujratulmithlina ma laha maxaa asagaaba markii horeba caqdiga lala gelaya raalli ku noqday faa'iidada inuu waxba kulahayn faaidada waxba kuma lihid ribax dhan iska xoola u shaqe mutabaric bata marka qof mutabarica oo qof iska kaalmeynayey oo xoola iskaga gedgadayey oo u shaqeynayey ayaad noqotay marka markaasoo kale ujratulmithl lagu dhimaayo laakiin shuruudda kale ee caqdigan mudaarabada loo shardiya haddii la waayo oy mudaarabadu ay faasid noqotay burto ninkii caamilkaa ujratulmithri buu ku shaqayn laakiin hadduu markii horeba waxyaalaha buriyey caqdiga ay kamid aheyd inuu yihi maaliga ribax oo dhan anaa iska leh shardigaas faasidku ku dhawaaqay kanna waa ka aamusay ama waa aqbalay wax ujratulmithri uu leeyahay malaha ribxna male caamilka liannahu radiya asaa ku raadi noqday liannahu waladii asqada xaqa isaga xaqiisa riday ayib masaladaas istina waxay ka tahay faxayu fasada nafada tasarufu lcaamil biujrati lmithli buu ku shaqaynidi yaa waxaa laga soo reebayaa ilaa idaa qaala almaaliku ribxu kulluhu li anaa iskale intuu yidhaahdo sakata alcaamilu iska aamusa ama radiya falaa shaya lilcaamili ma laha ujratulmithli ma laha ribxna maleh ujratulmithlina maleh ilaa idaa qaala almaaliku ribxu kulluhu li way soo celceliyay meeshaan inaga nusqadan sidaa hore aan sheegnay baa marka yani nusqada kusaxad ku tahay inta dambe waa soona noqonaysaa wamataa fasakahu axaduhumaa mataa fasakahu caqdigii mudaarabada markuu fasakho axaduha midkood mid baa ka noqo yihi war xoolahaada iga hoo buu yihi ama war xoolahayga isii buu yihi aw junna waa la waalay midkood baa waashay oo mase uqmiya calayhi midkood baa biir dabaal ku dhacay oo biir dabaalo koomay wax galay in fasakha alcaqdu caqdiga horta waa fasakmaya caqdigi waa fasakhmi waa caqdi jaa-isu darafeyn buu ahaa nin walba markuu rabo iskaga wareejin karay hadduu waasho ama uu maaratay eh, iqmaana waa lamid fayalzamu lcaamila marka la kala baxaayo oo labadii qof ay kala baxayaan caamilkan waa inuu xil wareejin sameeyo wixii loo dhiibay horena waa inuu keeno lacag baad ii dhiibtay lacagtaad ii dhiibtayna loo baangeliyey wataa loodi daaqayse ku wareeg loodii ma dhihi karo hor lo anin kuuma dhiibina lacagti kaashkeed qadarkeedii horta waa inaad soo kaash garaysaa markaasaa ribxi iyo faa'idada loo kala qaadan ninkii markaasu raasimalkiisa ceshanay wixii aad dhiibtay waa inaad soo celisa lacag kenya bay ahayd shilin bay ahayd dolar baad la soo istaagtay dolarkan odhan soo sariif shilinkii ken marka wuxuu le fa yalzamu alcaamila waxaa ku laazima tandiidu ra'si lmaali ra loo dhiibay inuu kaashgareeyo oo siduu ha ku soo celiyo jinsan waa qadaran jinsigeed inuu soo celiyo qadarkeeda khasaarada imaato waa gaar wlqowlu waxay isqabsadeen mudaaribkii iyo mudaarabkii labadii qof ninka xoolaha lahay ninkii lacagta lahaa baa isqabsaday yaa la qaadan warkiisa wuxuu leey walqowlu qoolka la qaadanayo qowlulcaamili caamilka warkiisa wey leannahu waa yaddu amaana qofka addunyadii yaddu amaana ay tahay taksiir mooyane waxba la weydinaynina waxa weeyaan warkiisa la qaadan maca yamiinihi baa loo jeeda wuu dhaaran walqowlu qowlulcaamili weeye fii qadri raasilmaal haddii laisku qabta raasilmaalka qadarkiisi boqol kun baad ii dhiibtay oo kuma dhiibin boqol kune boqol iyo kontan baa kuu dhiibay ee isku qabteen boqol kun bay noqonaysaa oo la qaadan waasaa dhaaranaya ninka caamilkaa inaad boqol kun ii dhiibtay wa raddihi hadday isku qabtaan qowl caamil wey xoolihii waan kuu soo celiyey aad ii dhiibtay qowlu caamili baa la qaadan maca yamiinihi wa fii ma yaddaci waxa uu ninkan maaligaa sheega wa fii ma yaddaci waxa uu caamilka sheeganayo oo min halaakin xoolihin halaagsameyna xoolihi way halaagsameen bu yihi iddacaha uu sheeganaya warkiisaa la qaadan warkiisaa la qaadanaya xoolihi waa halaagsameen ma halagsameen ku dhaara inay halaagsameen wa fii yudaca caleyh waxa asaga lagu sheeganayo oo min alkhiyaanati inuu xoolihii khiyaamay ah xoolihii si khiyaamaha xun baad usamaysay waxbaad isdabamarisay ah, xoolihii waad ku xadgudubtay tafriid iyo taksiir baad la timid haddii waxaa lagu sheegto khiyaano lagu sheegtana alqowlu qowl caamili warkiisaa la qaadan caamilka shaqaynayay wasadhaaran in ikhtalafa haddayse isku khilaafaan fii qadri ribxi ribxi heshiiskaha baa la isku khilaafay almashruudi ee la shardistay ayay isku khilaafeen kan wuxuu yihi boqol kiiba konton iyo konton baa ku heshiinay caamilki kan wuxuu warmee boqol kiiba soddon baan adiga ku ogolaaday toddobaatan anaa iskale taxaalafaa way wada dhaaran sidii baayicaynkii eh, labadii qofkay wax kala gadanaysa beeca qadru thaman isku khilaafay oo kale ayay noqonayaan intay dhaartaan yay tafaasakhaaddeena kala fasakhanayaan hadday kala fasakdaanna yakuunu lilcaamili ujratu lmithl ninka caamilkaha ee ribixiisi laisku isku qabsaday ujratulmithli baa la siin a ah, labadaba waa dhaartay mid walba muddaci mudda caleyhi bay noqdeen mid walbaba bayinaan lama hayo kana wuxuu sheeganayaa inay boqol kun ahayd kana wuxuu sheeganaya intaas ahayd waxaan jeeda wuxuu sheegaya boqol kiiba konton kana boqol kiiba soddon marka way wada dhaaran hadday dhaartaan ninkan xooggiisi waxaa loo bedelaya mithli baa la siinayaa ajiir shaqeynaya laga dhigi shaqaalaha oo mushaar ku shaqeeya kana xoolihiisiba la wareegaya walaa yamliku lcaamilu ninkii caamilkaa ay shaqeynayey man mulkinaaya xisatahu qeybtiisa min ariixi faa'idada ku lahaa ilaa bilqismati qeyb mooyeene halkan wuxuu ka hadlayaa markii xooli intii lasoo lafii soo shaqeeyey faa'ido ay saareen asaa gacanta ku haya ma og markuu isha saa u mariyay wuxuu arkay faa'ida inay saarantay boqol waxaa laisku ogaa soddon inuu qaato faa'idadii wuu arkay xoolibay ka dhex muuqatay waa soo sameeyey isagoo ninkii ola soo noqonin oo raasumaalka xagga la dhigin oo faa'iidadii intii laha aan la siinin buu iska goostay ay muuqataa biduhuuri araga indhahaygaasa macalina faaidada waa ii muuqataa intayna waa iska sii goosan bu yiri ma banaana waa inuu ninkii kula soo laabto tandiid wax la yidhah la sameeyo kaashgareen kadib ra laga saaro intii soo hadhay nisbadii loogu talagalay la siiya wey marka hal yamliku ribxahu biduhuuri am bilqisma ma qaybin buu ku mulkinaya mise muuqashada u muuqatay ayuu ku goosan karaa maya bilqismati wey maslada noo soo socotay maslada musaaqaad iyo mudaarada meshaad ku khilaafsan yihin wey musaaqaadka waxaa imaan doonta biduhuur geedihii ka shaqeynaya intaasaad leedahay faidad haduu arko intiisi buu goosanaya laakiin mudaarabada waa in bilqismati soo qeybti waa in la qeybsado markaa dee wixiisi la arko waxaa dhici karta wixii asaga goostay kadib wixii ninkiiba wixiisi lagu wareejin in khasaara dhimaataa dhici karta waxaan isku ogeyn khasaarada in la qaybsani faaidada in la qaybsani ayb walaa yamliku caamil xisata qeybtiisa min aribxi faaida ila bilqismati qeyb unbuu ku helayaa ee muuqasho isaga u muuqatay ku heli maayo baab lmusaaqaat musaaqaadkiibu kusaabsan yahi musaaqaadku min asaqyi baa laga keenay waraabin waa geedo beergeedeed ah oo timirta iyo cinabka iyo oo nin ka shaqaynayo ninna geeduhu iska leeyahay ninna wuxuu iska leeyahay shaqadiiyo xooggii buu leeyahay mudaarabadii bay isku egyihiin oo waxay iska shabahaan midna xooluu leeyahay midna xooggii buu leeyahay waa iskaga mid dhankaas laakiin mudaarabadu tijaaray ahayd beec iyo shira ayay ku saabsaneed musaaqaadkana geedaha maad waraabin ood un gadka ka waxayn ood hagaajin ood carada ka qaadi ood ka shaqeynaysaa musaaqaad baa la yihahdaa marka saqyigaasaa lagu magac daray liannahu beerseeda waxay u baahan tahay waxaa ugu badan waraabin baa ugu badan kii baa la taqliibay marka ah, a manfacada ugu badan ee beer ubaahan tahay warow ah ayaa magac looga dhigay ilaa warow keliya maa waxaa beera ubaahanta shaqo badan bay ubaahan tahay musaaqaad masalada marka baaba musaaqaadka ah geedahaas taagan iyo shuruudda iyo qaabka laga raba sa musanaf kuu sheegi doone waxaase asal u ah xadiidkii fi saxiixay ku sugnaa nabiga caamala ahla khaybar bishatri maa yakhruj waxaa kasoo bixi doona geedahooda ee beertoodii laga qabsaday xooga muslimiinta iska yeeshay marka dambe inay ribix ku shaqeeyaan oo waxay kasoo baxi doona nis ay qaataan midhahaas ayaa heshiis lagula galay geedihi waa taagan yihiin beertu way taagan tahay iyagaa waraabin ka shaqayni waxa kasoo baxana nis bay qaadanayaan taasaa asal ah. <clears throat> tasixu way asaxaysaa miman qof bay ka asixi musaaqaadka yasixu waasaxaya qiraaduhu ninkii qiraadkiisa baabulqiraad inuu gala u banaaneed ayay musaaqaadna u banaantay waa cuquuddii mucaawadaadka weeyaan aan soo maray hadda mar dhow jaa-isu tasaruf maca jaa-isa tasaruf laba qof oo nin walbaba inuu xoolihiisa ku tasarufo ay banaan tahay ayaa qof kalena latala maamulan kara calaa karmin ha geedka karamka la yihahdo cenabka nahyi baa ku soo arooray adhihina karam fa ina alkarma qalbu lmumin lakiin minbaa mararka qaar waa arkaysa waxuu la sheegayo asalka hore wuxuu ahaa geedka cinabka la yidhaahdo midhihiisa iyo khamro ka sameyn jireen marka khamradaas markay cabaan ba waxay dhihi jireen qofka deeqsi buu noqon oo xoolo badan buu daadaadinoo marka geedkii bay karam u bixiyeen marka mesha waxaa ku jira duurxul in khamradii khabiifkeeda umul khabaa'iheed magac wanaagsan in la dul saaray sida kuwa qaadka quutul oliya dhahay oo kale yah marka magacaa wanaagsan sideedao meel un mudnayn inaad saarta ma qof aan magaca wanaagsan mudnayn lama ogolo inaad saaro laa taqulu lilmunaafiqi sayidan buu nabi sal slam yihi haddaad munaafiq aad tiraad sayid tirahdo magac usii taagto faqad aqlabta rabak ilah waad ka cadhaysiisay subxana wa tacaala geedkii khamrada laga sameynaya haddaad karam tirahdo khamradaas aad marka ku ammaan rabtona ayaduna ma banaana marka hadda marka waxaa weya sida catamadii aan soo maray oo kale cishaha lagu magacaabayey inuu magacii aqlab noqdo ama wixii ayaga ay u qaadan jireen siday u isticmaali jireen loo isticmaala la diidan yahay laakiin isticmaal ahaan asalka waa loo yaqaanay calaa karm geedka karamka la yihahdo cinabka iyo wanaqlin naqlin geed timireed labadaa geedood bay shaaficiyadu ayay musaaqaadka kusoo koobeen geed kale ma ogolo geedaha kale ama babayga ama liinta geedaha kale ee gee beergeedada kuma jirto maxaa yeelay nakiishuna xadiidkii khaybar bay uqaatay u daliishadeen karamkana waa isku mid bay leeyihiinoo ma kala hadrhaan cinab markii la sheego nakhiilla waa la sheegaa isku xugun wey marka zakadana iskaga mid yihin meel badan iskaga mid yihin calaa karamin wa naklin qolaa qaarkood waxay leeyihin maya ayi shajar oo maqruus ah oo taalaalan oo xukunka kuwaas oo kale ama qaabka noocaas oo kale ushaqeyn kara wa waa lamid oo waa loo isticmaali karaa marka wuxuu ley musanifka raximah llah tasixu way asaxaysaa minman yasixu qiraaduhu qofku asaxa calaa karmin geedka cinabka iyo wa nakli geed timireed khaasatan keli ah ee khaas ku tahay wax kale ma ogolo ayagu maqruusayni waa inay yihiin laba geedoo tallaalan geedo tallaalan oo abuuran oo muuqda waa inay yihiin dhul iska banaana geedo ku tallaal ka shaqee waxa kasoo bixi doonaan waxa la leedahay waxay soo gelaysaa baabka mukhaabara iyo musaaraca lama ogolo waa geedku waa geed tallaalan waa inuu yahay in laga shaqeeyo bu ubaahan yahy ilaa muddatin muddo waa in heshiis lagu galo muddadaasoo yabqaa fiiha shajaru geedka uu baaqi noqon oo yuthmiru uu midho dhali qaalib sida qaalibkaa bijusin macluumin juz macluumo la yaqaano min athamrati midhaha ka thuluthi oo kale sidii muqaaradada geedkan aad ninka udhiibayso ood leedahay muddada muddadaasaan heshiis ku nahay inaad ku shaqayso eeija ka shaqaynaysaa muddadaasi waa inuu geedku taagnaan karo geed laga yaaba bil kadiba inu iskaba dhacaba geedaha aan tayada badnayn aan taagnaan karinba ah ama meel munaasaba ficlaan ku taalaano iskaba duma muddo ahaan la yaqaano meeshay ku baaba inaad ninka heshiis kula gashaa la diidan isagoo markaa shaqadii wadaba geedihii noqdaanba kuwaan shaqa shaqa galaheenba ah, waxaa kaloo shardiga ah, geedku waa inuu yahay geed miro dhalaaya sida qaalibka geed la laiska ogyahay oo dakarba ah oo lab oo aan lahaynba miroba lahayn in lagu lugooyo ma aha marka muddo geedka uu baaqi noqon karo ama uu shaqayn karo iyo miro heer wakti uu geedku inta badan dhali karo waa inay tahay ilaa muddatin yabqaa fiiha shajaru geedka u haray aw yuhbiru haaliban sida haalibkaana uu midho uu dhalayo bijuzin macluumin juz macluuma min athamarati kamid a waa inay tahay ka thuluthi saddex meeloo meel baad beertan leedahay wa rubucin afar meeloo meel baad wax ka soo baxa geedahan midhaha leedahay kal qiraad saaan qiraadka kusoo maray qiraadka ribaxa maxaan soo maray bijuzin macluum ka nisfi wa thuluthi juz macluum waa ribaxu kana midhaha soo baxaayo waa inuu yahay macluum wa yamliku xisatahu ninkii shaqeynaya beerta ka shaqeynayey ymliku waa mulkinaya xisatahu nasiibkiisa qeybtiisa iyo faaidadiisii min athamrati miraha qeybtu ku lahaa biduhuuri muuqasho u muuqatay mudaaraba meesha isku kalafsi waa kan mudaraba maxaa soo maray bilmuqaasama samayn kana biduhuuri wey ah, ninkan waa nin daalan oo rafaasan oo beer ku shaqeynaayo midhihii maalin daba taagan yahay faaidadii markuu saa u arkaba midhihii intiisu iska guran karaa wawadiifatu marka shaqadiisa maxay tahay ninkan musaaqiga shaqeynaya saaqiga an yacmala waa inuu ka shaqeeya maa fiihi salaaxu thamrati midhahaasi wixii usu salaax u ah oo wanaageeda oo beertu ay ku midho dhali karto oo faa'iidadeeda waa inuu ka shaqeeyaa waxaa lamida kamid a ah, ah, ka talqiixi oo kale talqiixu waxaa la dhahaa ta'biirna waa la dhahaa geedaha waxay uqaybsamaan kuwa lab iyo kuwa dhidig bay u qaybsamaan midkan marka lab ee midho aan laga sugaynin waxaa u baahan midda dhidiga ubaahan ee midhaha keenaysa sida xayawaanki o kaleba qudratillahi subxana wa tacaala marka waa la talqix baa lagu sameeyaa in geedkan isaga caleentiisa laqaado ka caleentiisa lagu shubo ubixiisa laqaado kaa kala dhexgeliyo unfada dhadiga saasuu ku rimaaya wa ku dhalayaaba mararka qaar dabeelahaas iyo waxaa babanaya isku dhufanaysa labada geed ayaa laga yaaba inayba sidaa ku beerta ku baxdo arsalna riyaaxa lawaaqixa baa ku leeyahay talqiix marka waa inuu marka talqiix sameeyo oo geedihii uu madaxa isku geliyo oo uu isku baxrimiyo baxrimintii wasaqyin shaqada uu qabanayo waxaa kamid a ah saqyin inuu waraabiyo beertii magaca loogu magac daraya musaaqaad wa tanqiyati saqiy saaqiyatin wixii waraabinaya beerta oo keligii iyo tuubooyinka waraabinaya waa inuu nadiifiyo oo biyihii aynay si fiican u gaaraan beerti geedka ka baxay iyo caws ka dhex iyo qashinka iyo dhoobada iyo waxa wa inu ka nadiifiyo meesha waxa lagu waraabinaya beerta wa qadci xashiishin mudirin waxyaalaha nagaarka iyo qashinka ee beerta dhibayana waa inuu jaro arte geedka yani salkiisa haddii mar walbaba la baari waayo oo la xaaqi waayo oo laga guri waayo geedka wuxuu noqonaya geed daciifu noqonaya midho fiican ma dhalayo marka waa inuu luunka hagaajiyo oo salka u hagaajiyo oo qashinka ka qaado oo geedaha qaaraya madeengaha iyo meeshay ka baxaan geedka un ka baxayn mudirka ah waa inuu kar ka gooyo wa xashiishin mudirin wa iyo wixii lamid shaqooyinka beerta waa la yaqaanaaye shaqadaasu qabsanaya waa caamilki wa calalmaaliki midkii iska lahaa dhulka iyo beertana waxaa korkiisaa maa yaxfadu lasla asalkii oo geedihii ah iyo dhulkii ah wixii ilaalinaya oo xifdinaya laga rabaa ka binaai xaaidin inuu beerta derbi u dhiso si uu looga ilaaliyo waxyaalaha xayawaanka ahe kashiitada iyo daanyeerka iyo waxaa qulqulaya doofaarka iyo binaa xaid dee loo baahdo ninkii unan tahri karinba wa xafri nahrin iyo inuu usoo qodo keli nahrigi waa keligii webiga laga soo jiidaye biyaha ku cabaysay beerta ama ceelas laga soo jiidaayey ama meelaha balliyaha iyo waraha laga soo jiidaayey shaqadaa waxaa iskale ninka dhulka iskale iskale aniga waan ka shaqaynaya lakin iisoo jeex buu leeyahy wanaxwi wixii lamida ah. walcaamilu haddaba ninka caamilka beerta ka shaqayn amiinu waa nin la aaminay yadow yaddu amaana waa la aaminay in markaa wixii qowla uu yidhaahdo markaaba laga fasakhana lama ogolo caqdigan hadda musaaqaadku wuxuu kuu sheegi doona inuu yahay caqdi jaa darafeyna ma ahe waa caqdi laazim ah ilaa beertaa ninka wixiisa uu ka goosto lagama eryi karo siyaalo kale lagu maarmaarinaya marka wuxuu leeyahay oo amiin oo warkiisaa la qaadana waa la aaminay lakin hadday khiyaano sugnaato see la yeeli waa kan fa in habatat hadday sugnaato caddaataba khiyaanatu waa caddaatay makhraati baa lagu arkay kii beertan habaa usoo dhuuto dhuutaalay asagoo beerta iska guranayo kareeta ku guranayo dameergaari unbuu arkay oo suuqa xagga kaga soo guraya beeraleyda kuwa ka shaqeeya beeraha aad baa looga calacalaa aad baa looga calacalaa ayb way ku caddaatay warkiisi see la yeeli dama ilayhi wuxuu u dumayaa oo ku daraya o ku lanayaa mushrifan qof ishraafa nin baa loo jeedi oo leeyahy ninkaa ka daba shaqee la soco xoolihiis waxiisa wuxuu jaraayo wuxuu goynaya wuxuu gadaya la soco mushrif ishraafo oo muraaqabeeya o ilaaliya ah, haddii kale kamerooyin waxbaa lagu xidhi liana almusaaqaat sababta maalaska fiijiyo marka horeba maayo wuxuu le liana almusaaqa ninka caqdi baa isla gasheen xoolihiisana waxay ku xiran tahay beerta wax ka soo baxaya marka wuxuu le liana almusaaqaat laazimatun waa caqdin laazima laysa liaxadina midkooda ma banaana fasquhaa inuu fasakho kalijaarati weeye fi luzuumi sida ijaaradoo kale wey nin dhulkaa ijaartay ama gaari kaa ijaartay muddadiisa oona gaarin ma dhihi karti gaarigi soo celi waa laazim fain lam yanxafid ninkii hadduu xifdismi waayo bilmushrifi bisababi lmushrifi ninkii layidhi ilaali waa ka sii waxay waa ka xeelad bediyey ah, mushrikii waa ku filaan waaye istu'jira caleyhi asagaa la ijaari korkiisa man baa loo ijaariya camalu canhu ka shaqeeya xaggiisa waxaa le adiga aamin ma tihid qof kale keenso wixii ujuraho ninkaa kale uu imaanayana waxaa weye waa waxaad sii qaadanaysaa wax adiga heleeda wax ka sii qaadanaya ah. maxay dhaheen sub contract dhehen ya baa la siinaya ah. marka اstujira alayhi asagii baa laijaari min man ymal man ymal alayhi alىa nafaqatihi wey alىa mas-uuliyatihi dushiisa korkiisa isagoo laga jaraayo man baa laijaaraya yacmalu canhu xaggiisa ka shaqeeya oo beerta ka shaqeeya muddada inta laga gaarayo adi iska fadhisaa laleey waxaad noqotay nin qaadqaada ahoo aan la aamini karin baad noqotay faslun fi musaaraca musaaracadii bu kusaabsan yahi almusaaraca walmukhaabara kiraau lardi bibacdi ma yakhruju minha dhulka waxaa kasoo baxaya qaar kamida ah lagu kiraysta la yihahdaa musaaracada asaga ku kala qaadi doonaa mukhaabara iyo musaaraca labadaba way diideen shaaficiyadu labadaba way diideen qaar kamida ah shaaficiyada waa ogolyihiin imaam nawowi raximahullah iyo ibnulmundir iyo raggaa waa ogol yihiin laakiin qaar baa diidan xadiidu eh, eh, mxua raafi binu khadiij fii saxiixeyn kusugnaa bay deliishadayaan nabiga inuu nahiyey mukhaabara iyo musaaraca inuu nahiyey qaar waa kala qaadayaan mukhaabarada la ogol musaaracda waa la ogolyahay tafsiilaadkaasay culummadu ka sheekeeyaan faslun alcamalu fi lardi shaqada dhulka laga shaqeynayo bibacdi maa yakruju minhaa laguna shaqeynayo waxaa kasoo bixi doona qaar ka kamida a taa horta waxay ahayd musaaqaadka iyo musaaracada farqiga udhexeeya waxaa weeye musaaqaadku beer taagan oo beergeedeeda oo midhaheeda la sugaya ahayd oo midhaha lagu xisaabtamayo musaaracaduna waa ardun bayda saalixatu lizarci dhul iska cad oo in la abuuro u baahan wey waxbaba ku olin taas marka way banaaned musaaqaadka tan laakin waxaa wey dhulka asaga ah maxaa kasoo bixi doona lama yaqaan waxaa kasoo bixi baad wax kuleedaa tiri marka wuxuu leey alcamalu fi lardi in dhulka lagu shaqeeyo bibacdi maa yakhruju minha waxaa kasoo bixi doona qaar kamida ah lagu shaqeeyo in kana albadru hadduu yahay abuurka min almaaliki mid kasoo jeeda ninka dhulka iska lahaaba abuurkii iska leh war abuurkan ho beertana ku shaqey buu yihi sumiya waxaa lagu magacaabaa noocaasi musaaraca lagu magacaabaa musaaraca la dhihi oo oh, waa arin banaan qaar baa yiri lakin waa soo sheegi dona musanifka isaga wuxuu qabo o mase min alcaamili bedrigii iyo abuurkii caamilka shaqada la imaanaya shaqeynaya keensanaya beertaa ka shaqee midhihii iyo abuurkiina adaa lagaa rabaa baa la yidhi sumiya waxaa lagu magacaabi mukhaabara la dhihi min alkhabiir ninkana khabiirka ah ee shaqada wada iyo qaanaha faraha loo gelin abuurkii keen wixii abuur oo geli kara oo tabci kara adaa garanaya beertina ka shaqee xukunkooda maxay yihiin waa ka xukunkoodi wahumaa bailataani labaduba bail wayaan buu lehy xadiidkii saxiixaan kusugnaa ayuu nabiga alay slam ku nahiyey bayc mukhaabara kifi saxiix muslim kusugnaana almusaaraca ayuu ku nahiyey sala allah alay wasalam marka almukhaabara walmusaaraca ilaa waa qoolka ay qabaan weeyaan qaarkood waxay leeyihin waxaa la diiday xadiid raafic waxaa weeye in qeyb mucayana qofka la yidhaahdo abuuro oo ribxaad mxuu ahaa xoogaadi iyo wixii aad uqaadan laheyd ha noqdo intaana ani i abuur mima cala lmadaniyaati wa aqbaali اljadaawi waa kii xadiidka u ahaa fayahliku hada wayaslimu hada aw yaslimu hada wayahliku hada waxaa la diidan yahay waxaa weeyaan in la yidhaha intaana tabca intaana i tabc waxaa dhici karta marka intaa inay baabaado beertiisii kaana intiisii ay baxdo ama kii xoolaha lahaaba uu xoola la-aan waxba uu yeelan waayo intiisi bada la dhaho ama caamilkii shaqeynaya dhididayey la yirahdo intaada way bacday oo dhididkeeda waxba kama jiro tana la diidan yahi laakiin hadday tahay wixii wax macluumahoo maqduuroo la garanayo thuluth iyo nis iyo beerta wax kasoo baxayo waxaad leedahay dhibaato mala bay qabaan xanaabiladaba kamid marka wuxuu le wahma bailatan ilaa an yakuuna inuuba yahay mooyeene waxaan la abuuraayo ee la tabcayo bayna anakhiili ilaa an yakuuna inuu yahay bayna anakhiili geedihii timirtahaa ee musaaqaadka ahaa en soo maree banaanaa dhaxdooda bayaadun dhul cad ninkan musaaqaad buu heshiis kula galay beertaa timirta ka shaqey waa lagu ogaa waa banaan tahay bibacdi maa yukhruju minha wax ka soo baxaya qaar kamid a ah. laakiin dhulkii iska bambanaanaa ayuu yihi dhulkaa iska bambanaanna kolba haddaad beertiiba waraaminayso biyaha beerta geedaha lagu waraaminayo ku heshiinay un ay tana cabi qabindi iyo digir iyo waxay noo gelgeli a ah, taabic buu ka dhigay taa way banaan tahay buu leeyay musaaraca oo madax banaan baa la diidan yihi dhul iska cidla lakiin ninkan hadduu geedihii tabcayo musaaqaad ay tahay meelaha banaana <clears throat> iska abuur layihi wax kasoo baxan waan wada leenahay dhib malaha bu kuleeyahy ilaa an yakuuna bayna anakiili geedihii timirtaha ee musaaqaadka ay banaanayen soo maray bayaadun ina ad dhul cad udhexeeyo dhul iska banaan baa loo jeeda cadiinka ah, washajar cinabi bayaad asaguna waa ku jirta geedihii cinabkaana isaguna dhul banaan buu leeyahay marka ayadaa dhib malaho waa taabic wey ataabicu qaacidada maxayd ataabicu taabic ah, yuktafaru fi tawaabici ma laa yuktafaru istiqlaalan shay aan asal ahaan istiqlaalkiisa aan aan la ogolayn ayaa hadduu wax raaco raacidaas lagu lagu daynaya marka hadda maanta musaaracadan waxay taabic u tahay musaaqaad musaaqaadkuna banaaneed wain kahura haday wain kahura walow kahura haba badnaadee dhulka bayaalkaa fatasixu lmusaaracatu marka musaaracada way ansaxaysaa caleyhi cala ardi dhulka caddaa in musaaraca markaas lageliyo tabacan ayadoo raacsan lilmusaaqaat musaaqaadkii iyo waraabintii cala nakiili geedaha timirta la waraabinayey ayay taabic markaa u tahay wain tafaawata shuruud shuruuda fi lmusaaqaat iyo walmusaaraca haba iskhilaafteen xataa hadii shurud iskhilaftay dhib male ase wuxuu ninka geedaha timirta iska lahaa timirta marka waxa kasoo baxaa timirta waxay ka baxaa waxaad leedahay saddex meelood meel thuluth baad leedahay buuri shardigaas ayuu ku galay in musaaracada soo baxday oo bamanaane maxaan fallaa tabac laakin wixii ka baxaa boqolkii labaatan baad leedahay boqol kiiba labaatan baad leedahay waa la kala qaadada artid ha iskhilaafaan dhib male kolba haddayba dhulkan cad uu dhulkaa kala raacayo taabic u yahay oo gaar dhul banaan oo mustaqil unan ahayn waxba dhib male wain tafaawata almashruudu wixii laisku shardiyey fi lmusaaqaati laiskugu shardiyey iyo walmusaaracati shuruuda labadaas kala shardiyey hawa iskilaafaano midna boqol soddon buu kula heshiiyey midna boqol labaatan buu kula heshiiyey bishardise waxaa shardi ah an yataxida inuu mid noqdo alcaamilu qofka ka shaqeynaya fi lardi dhulkaa badaalkee cad iyo wanakhil geedihi timirtaha waa inuu hal nin yahay hadduu nina uu yidhaahdo beertan geedaha timirtan kuwa inaad waraabiso ka shaqayso wax kasoo baxa ku shaqayso kuna uu yidhahdo dhulka banaan baa adiga musaaraca u gelaysaa ninkii musaarac buu noqday mustaqil buu noqday musaaracadana waa la diiday laakiin hadduu ninkan hal nin yahay oo caamil aho sakyigaa iyo musaaqaad ka shaqayn musaaracadana ku dhex wada dhib ma buu ley waa taabic taabic markaasu noqonaysaa wuxuu leeya wayacsuru oo wayacsuru ay cuslaanayso a ah wuxuu kusoo yiri tiharay ku cadfan tahay wuxuu kuleeyahay bishardi an yartaxida alcaamilu caamilkii waa inuu hal yahay fi lardi dhulka ka shaqeynaya wanakiili geedihi timirta oo wayacsuru ay cuslaanaysana ifraadu nakiili in geedaha timirta loo gooni yeelo bisaqyi waraabka walbayaadu dhulka cadna bilcimaarati in la camiro oo wax lagu abuuro oo laga shaqeeyo ay u kala gol noqonaysan ayna suuroobi karin haddii laakiin ay kala socon karto oo beertaana motoor baa waraabiya iyo keri gaali ka cabtaa tan musaaqaadka midaana waxay ka cabtaa keri keli ka cabtaa waa laba beerood oo munfarid oo kala baxsan wey markaas musaaqaad bay taas noqotay waa banaan tahay taasna musaaracay mukhaabaray noqotay ma banaana saasuu marka wadaa marka wuxuu leeya hadii laakiin cuslaato oo biyaha lagu soo daayo geedka timata unbaa midkii galeydaha iyo digirtiina waraabini labama kala saari karo markaa taabic baa la dhihi karaa buu leey wayacsuru waa inuu cuslaado ifraadu nakiili geedihii timirta in la kariyo bisaqi waraabinta walbayaadi geedihi dhulka cadaana bilcimaarati sideeda loo abuurto ama loo camiro wa an yaqduba buu ku leey an yaqduma lafdu lmusaaqaat an yuqadama waan yuqadama ya waan yuqadama wa marka caqdiga la gelayo heshiiska waa in lagu bilaabo la horeysiiyo lafdulmusaaqaat lafdigii musaaqaadka ila musaaqaadka asal ahae waa in lagu hormaro oo fa yaquul uu yirahdo ninkii beerta lahaa saaqaytuka waxaan kugula macaamilayaa inaad musaaqaad aada ila gasho ood beerta waraabiso intaa waa tii loogalaa maogtahay wasaaractuka marka taabic wey wasaaractuka ku cadaf tawaabicdu kamid yahay inta banaana iska abuur marka waxay noqotay musaaracadii taabic lilmusaaqaat bay markaa noqotay lakin hadduu istaa mariyo yihahdo zaaractuka wasaaqaytuka lama ogolo kuleyahy asal baad ka dhigtay musaaracadii wa anlaa yafsila baynahumaa waa inuu labadaa kala faslinin intuu musaaqaad heshiis kula galay haddana hadhow musaarac hadday noqoto laba xugunoo kala socday noqon walaa tajuuzu lmukhaabara mukhaabara ma banaana mukhaabara waa soo sheegnayo waxaa midhaha wata ninka dhulka ka shaqeynaya caamilka yaa midhihii iyo abuurka wata mukhaabara la yihahda marka wuxuu kuleeyahay musaaraco taabic way noqon kartaa laakin mukhaabara taabic ma noqon karto intaasu rabaa walaa yajuuzu ma tajuuz ma banaano almukhaabaratu mukhaabaro tabcan xaalay raacsan tahay lilmusaaqaad ay raacsan tahay ma banaana ah mukhaabara oo inaad adiga abuurka keenta ah dhulkaa banaana aad tabcdo musaaqaadkan aan ku raaciyo sidii musaaqaadka u banaan ay taabic u noqoto ma banaan u kuleeyahy mustaqil wey waa kala xoojinaya labadaasuu musaaracada ka sahlan buuyuu qabaa ah, musaaqada ka sahlan laakiin alimaam anawowi saan soo sheegnay ibn mundir iyo keyrkiiba waxay leeyihiin wax dhibaato ah malaha wax maaratay nahyi oo nusuusta kuso arortayna waa muawal waxaa loo jeedaa wixii qarar imaanaya iyo wixii qofka la yiraha intaa abuuro intaana abuurin iyo kada iyo masaaishaas ka jujawaaben wallah aclam bilahi towfiq sala allah wasalam ala nabina axmed